uu ka tabarbeelo ka daalo ka cajiso ka noogo taasaa kasal loo yaqaana iyo walmaqrami dayn baa ilahu kaa magangalay maqramku waa dayn xayl kamaa fi saxiixayn ruuxu hadduu daymoobo wuu ballami markaasuu been sheegi intuu ballama berri baan lacagta keenaya berri dambaan kuu keenaa hantida buu ballanta ka baxahay war lacagtii maxaad igu keeni weyda waxa waxaas ay qabsaday kanaa dhacay been buu sheegahaya ballan buu qabsan wuu ka bixi cudurdaar buu sheeg wuu ku been sheegahaya idan marka dayntu waa culays bacdu ahlicilmina maqrabka waxay ku fasirhayaan yani daymoomid xagga rabbiga subxaana wa tacala inaad dunuub iyo rabbi aad ka subxana wa tacala waalmaqrami dembiga elo kaa maangalay ama waalmaqrami dayn iyo qaan bini aadam baan kaa maangalay wayacuudu bika waxaan kaa maangalaya lakin waxaa sugan allahuma ini acuudu bika min almaqrami wاlma'sam dembi iyo dayn ba ilahu kaa maangalay haddii marka lakala qaado way kala tegahayaan laakiin haddii aan lakala qaadin waa isgeli karaa wayacuudu bika waxaan kaa maangalayaa min fitnati اlmasiix masiixa fitnadiisa addajaali beenta badnaa alkadaab alkhadaac yani masiix dijaal gaalka la yaqaana iman doona way akhir zamaanka iman doona intuu rabbi subxaanaه wa abuuray axadka u fidna badan wey wa acuudu bika waxaa kaa magangelayaa min cadaabi الnaari naarta cadaabkeeda xadaثana muusa bn ismaaciil tabudaki abu salma qaala xadaثana xamaad ibnu salmة abu salmة albasri qaala akhbarana muxamed ibnu ziyaad alqurashi abuاlxaariث almadani ثiqaة habt ila anahu rubama arsl can abi hurayrata can الnabiy وcan caطاء bn abi maymunata can abi raaficin can abi hurayrata qaal yani wa can caطاء yani waa maxay xamaad baa laba sheekh xadiidka waranaya haddana xamaadkiin baa wuxuu odhanaya can caطاء haddana waxaynu marka hore muxuu ahaa can muxamed ibnu ziyaad alqurashi abulxaaris haddana waxaa weeye can caطاء ibn abi maymuna idan xadiidka laba sheekh buu ka qaatay xamaad wa can caطاء ibn abi maymuna yani waxa weye xadaثana muusa ibn ismaaciil tabudaki xadaثana xamaad ibnu salmة can caطاء ibn abi maymuna saasay iskugu xidhanta dhib ma laha waa iqaة habt ila anahu rumiya biاlqadr caطاء ibn abi maymuna can abi raafic can abi hurayrata qaal kana الnabiy nabiga ilahi wuxuu ahaa yatacawadu kii ka magan gala ilaahay subxaanaه wa tacaala bilaahi rabbigii min shari اlmaxyaa nolosha sharkeeda nolol dhib badan oo dembi badan oo halaag badan oo fitno badan yuu ilaahay subxaanaه wa tacala ka magan geli jiray iyo walmamaati geerida fitnadeeda markaad dhimanayso ay naftu kaa baxaysi iyo iyo markaad ku dhowdahayba eh, khaatimatu suub ilahay ka magan geeji rasul sal yani inaad khaatimo wanaagsan aad ku dhimato tawxiid iyo iimaan iyo wa alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa lmasiixi dajaal been badanihii ama khaa'inkii sharkiisii buu ilahay ka magangeli jiro idan nabigu sal l slam waa ogaa qaطcan buu ogaa in uusan nabigu gaari doonin masiixa dajaal ummad badanoo walaa saxaabadiisuna ayn gaarayn laakiin waa fitna jirto iman doonta wey waxaa lagu tarbiyanaya muslimiintu inay ilaahay ka maangalaan subxana wa tacaala marka waa inaad ilahay ka maangasho maangalka rabbi aad maangelayso waa cibaado iyo diin iyo khayr lagu qorahayo wey qaala rasuulku wuxuu yidhi man lam yas'al illaaha ilaahay ciddaan wax weydiisanin ninkaan rabbi aan baryonan toogino wax weydiisanin hadib allaahu calayh rabbi waa cadhonaya ilahay waa u xanaaqaya u cadhonaya meesha bini aadamka iyo basharku markaad wax weydiisato ay cadhoonayaan oo markaad waxooda faraha ka qaado oo dayso ay ku jeclaanayaan waa cala alcagsi rabbi subxaana wa tacaala addoonnimadooda waxaa weeye rabbi subxaana wa tacala aad ku xidhan tahay ood dhibkaada u sheegato ood baridoo tuugto ayaa la doonhaya waa u cadhoon xasanun ibnu kaiirna tafsiirkiisa majaladka afraad wuxuu leeyahay isnaaduhu laa ba'sa bih xadaanaa musadad ibnu musarhad abu bakr qaala xadaanaa cabdulwaaris ibnu saciid can cabdاlcaزiiz ibn suhayb can anas ibn malik qaala qaala rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu yidhi idaa dacawtum اllaha ilahay haddaad baryaysaan faczimuu go'aamiya fi ducaa'i ducada ilaahu ii dembi dhaaf dheh ilaahu ii naxariiso ilaahu wanaag igu dil ilaahu iimaanka igu dil yacni alla bari iyo tuugmo iyo baryo go'an baa laga rabaa oon lahayn ilaahu ii dembi dhaaf haddaad doonto ilahu haddaad doonto xoolaysii haddaad doontana ii did adag kuu tallaay haddaad tiraa ka war ruux bini aadama lama hadlisa ilahay baa subxana wa tacala baryaysahay as adkayn nagnagta adaad ka dayso si wanaagsan oo hufan oo usluubla ilahay subxana wa tacala u bari idaa dacawtum allaha ilahay hadaad baryaysaan faczimuu gooya fi ducaai ducadaa la barya gooya oo shardaha ku xidhina walaa yaquulanna yuusan odhanin axadukum midkiin in shiئta allahu haddaad doonto faacطini wax isii faina allaha ilahay subxaana wa tacaala laa mustakriha lahu wax qasbi karaa ma jiro ilah wax dirqi'i karaa ma jira ayb xadaثana cabdالlah cabdulaahigan ibnu maslama alqacnabi inuu yaan filahaya yani cabdullahi ibnu maslama abu salamata alqacnabi inuu yaan filaya uusan ahayn cabdullahi ibnu saalix kaatib illeyth maxaa yeelay abu daawud iyo keyrkii baa min ariiqihi xadiid ka warinaya qaala wuxu uhi shekh xadaثana abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud abu daawuud ayaalisi saaxib اlmusnad xadiidkana musnadkiisa ku jira qaala wuxu uhi sheekhaas xadaثana cabdiraxmaan ibn abi zinaad saduuqun tagayara xifظه can abiihi aabihi abuzinaad ah oo la yihahda cabdullahi ibnu dakwaan can abaan ibni cuثmaan taabiciyun jaliil qaala samictu cuثmaan ibna cafaan abaan ibna cuثmaan waa wiil cuثmaan dhalay wey qaala wuxuu uhi samictu cuثmaan ibna cafaan baan maqlay qaala wuxuu ihi markaa cuثmaan samictu الnabiya nabi ilaahiga baan maqlo yaquulu leh man qaala ninkii yidhaahda sabaaxa kula yowmin maalin kasta waa berigiisa iyo wa masaa'a kuli leylati iyo habeen kasta galabaysigeeda mahrib kasta iyo galab kasta iyo aroor kasta waa barya iyo qorax dhacdaba waa barya waa kastoo barya iyo qorax kastoo dhacdaba ninkii yidhahda alaaan saddex goor wey bacd nus waxay qorhayaan alaaan waalaaiin alaaa wa ma jirto saddex goor saddex goor baad odhanaysaa waagu markuu baryahan saddex jeer baad dhahaysaa ducadan waxaad odhanaysaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi اsamaa fahuwa samiic اlcaliim lam yadurhu shay ninkii sidaa yidhahda bismi illaah ilaahay magaciisan cuskanaya ama maangelaya alladii allah subxaanahu wa tacaala laa yaduru uusan waxba tari karin ama waxba uusan dhibi karin maca ismihi ilahay magaciisa la qabo ilaahay markaad cuskato magaciisaas wax dhaafi kara ma jiro wey magacana waa asmaa allah ama kalimaadka rabbigay subxaana wa tacala alqadariya alkowniya ku tacaluqdaa loo jeedaa bay qaarkood leeyihi bism illaahi aladii laa yadur bismka ilahi baan cuskanayaa ama aan ictimaadaya alladii allaha subxaana wa tacala ama isimka laa yaduru uusan dhibi karin marka alladii eh, ismu rasuulkaas wuxuu ka yahay allah ismigaas ismigaa ilahay buu sifa ka yahay bisimka ma ah laa yaduru uusan waxba dhibi karin waxbana tari karin maca ismihi magaciisa la jirankiisa marka la cuskado ilahay magaciisa marka la qabsado uusan waxba eh, ku geysan karin shay un shayna wax kasta ama halaq ha noqdo ama dugaag ha noqdo ama dad ha noqdo ama baabuur iyo geeda ha noqdo yani wax ku dhibi karaa ma jiraan oo fi ardi dhulka jooga walaa fi samaa'i cirka ku sugan wa huwa ilaahi subxaanahu wa tacaala assamiicu waa allaha maqla addoonka magan galay ee baryey alcaliim kana warqaba wax kastoo wax dhibi karaa lam yadurhu addoonka ma dhibaa la yidhi e, bisimka yimida ilah cuskaday shay un shay wax ku dhibi kara lama jiraan cinda abidaad waxaa ku sugan lam tusibhu fajatu balaain fajatu balaa balaayo kugu soo booda kuga dhici mayso xanuun horow kusii sii haya u dhiman kartaa adoo bisinka qabsaday laakiin habeenka maqhribkiisa ama galabkiisa aad towxiidkan la timid ama waagaa baryo ee towxiidkan qabsatay wax kugu soo boodi karaa walaa shil baabuur walaa abeese ku qanita ku kaaturta walaa ay lugta ku gooya walaa xanuun kugu soo booda midna ma jiraan an riwaayada lam tusibhu fajatu balaain balaayo kugu soo boodo asiibi mayso taasaa laga qaadanaya wa kaana wxuu ahaa abaan ibn cumaan asaabahu miduu ku dhacay arafun dhinac baa ku dhacay oo min alfaalij shaalka wa loo barlayska n ruuxu dhinaca u dhaco kale dhiiggaa keena inta badan ayb faalijku marka waa xanuunka hadda loo yaqaano weeye maxaa tirahdaa dhiigkarku dhib ma laha kaas laakiin markuu kugu btaleeyo dhinacoo dhan ba eber ku noqdo shalay waa carabi soomaali baan rabnaa ingiliis la dooni maaya soomaali sheega somalia dabeel bay dhihi jireen waa hal dhinac faalijku waa barleys hal jeex hal dhinac ama dhanka midiga ama dhanka bidix ah kaasaa faalika loo yaqaana hadduu marka xanuun uu dhammaystiran yahay jirko dhan bu u yahayna shal ba la yada laakiin markuu hal dhinac yahay ba waxaa la yahada faalij marka abaa ibnu cumaan oo xadiidka warinaya ayaa dhinac baa qalalay oo ku dhacay xanuunkan baa ku dhacay marka raawiga xadidka asaga ka qaadanaya ayaa waxaa isku qaban la abaa ibnu cumaan xadiidkuu warinayay iyo waxa ku yaalla abaa ibnu cumaan waxaad leedahay ninkii yadaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi اsamaa wa huwa samiic اcaliim xanuunku ma dhacaa tirihi waxaan adigu kala jeexa waa maxay wey macnaha meesha wax ku jira fajacala wuxuu gudogalay ninkii raawiga ahaa ee abaan ibni cusmaan xadiidka ka qaadanayey yanduru inuu eegayo fiirinayo ilayhi ilaa abaan buu fiirinayay fafatina waa dareem u dhug lahaaday cumaan abaan ibni cumaan lahu liraawi raawiga fiirinayay yani musan liraawigu musa sida riwaayada ka muuqata ma hadlin wey lakin bacd riwaayad baa sheegi doona inuu weydiin doono hadli doono ayib markaasuu fiiriyey markuu fiiriyeybu abaan dareemay nink wuxuu fiirinaya bimacnaa wuxuu leeyahay isqabadsii isqabadsii ninkii yidhi sagaaraan dhegteedii isku qodbay buu ihi iyo lugteed isqabadsii baa layihi way xoqanaysay buuri dhib ma laha iyadoo xoqanaysa saada ku haysa yaan liib ku dhufto lugtii dhegtaan isku qabtay buuri laakiin iyadoo taagan oo socota inaad leeb intaad ku dhufato gamuun ama fallaar dhegteeda intaad ka dusiso haddana aad qoobkeedi lugteeda ku dhajiso yani wax dhici kara maaha caqliyan ama caada ahaan nin baa war isku ekeysi way oqonaysay iyadoo oqonaysa saada ku haysa ille jeni ku oqatahay jeni hore ku oqatahay yaan isku qabtay buuri idan abaan waxaa le xadiiskiis qabatii markaasu wuxuu ihi fafaطina waa u dhug yeeshay e, abaan lahu liraawi wuxuuna yidhi ina alxadiiثa xadiidku kamaa xadatuka waan saan kugu sheegay nin yahu xadiidkan waa xadiiث nebi maxamed waa saan kuugu sheegay walaakinii hase yeeshe anugu lam aqulhu ma dhihin oo ma qabsana xadiidkan daalika alyom maalinka uu farisi ugu dhacaybu waana iloobay maalinku farisi ugu dhacay waana iloobay liyamdiya suu u maro oo u fulo qadar llahi ilahay qadarkiisa yani fii cilmi illaahi wa qadarihi in abaar ibnu cumaan maalinka xilligaa saacaddu intaa markay taxanuunka kudhici doona qorayd idan maalinkii qadarka rabbigay qoraa abaan ibnu cumaan waa la ilowsiiyey inuu cuskado bismi illahi aladii laa yadur hawshu saasay tahay hasakatinin bu ku dhaga xadiidka riwaayada abu daawudba waxay leedahay fawallaahi maa kadabtu calaa cumaana wamaa kadaba cumaanu calaa nabiyu yani taabiciintu yani saxaabada say u kalsoonaayeen waad ruux waad garan kartaa beenaale wejigiisa ka muuqataa ruux been sheegahaya wejigiisa ka muuqataa salmaan alfarisi baa la yidhi nabi maxamed markaad aragtay maxaad dareentay wuxuu yihi anoon fiirin khaatimkiisi iyo howlaha kale ambiyadu ay lahaayeen calaamadaha anoo magaarinba markaan wejigiisa fiiriyey caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kaadib bu wejigiisabaan ka gartay bui in nin been ala wejiguusan ahayn waad kala garan ayb low lam takun lahu aayaat mubayinat kaanat badaahatuhu tunbika bilkhabari buu xasan ibn taabit odhan jiray xataa hadduusan aayaad iyo mucjizaad iyo baraahiin nabigu la iman lahayn muuqaalkiisi iyo dhaqankiisi iyo qaabkiisaba kugu filaan lahaa inuu nabiga ku garan lahay yani waa ka muuqanaysa ruuxa wanagsan wanagiis waa ka muuqanaya abaan marka wuxuu ilah baan ku dhaartay nin yahow anigu cuثmaan ibnu cafaan asaxaabiy aljayl kuma been abuuranin mana naban haya bur cuثmaana nabi maxamed kuma been abuuranin ee xadiidku waa xadiid nabi maxamed ee haku galo ayb walaakin alyowma aladii asaabanii fiihi ma asaabanii hadibtu fanasiitu an aqulah saasuu le maalinkaa waan xanaaqay xoogow qolya intaan isku dhacnay baan xanaqibu xanaaqiba ilowsiiyey inaan dikrigii aan qabsado idan cado waa wax shaydaan ka yimid wey way dhib badan tahay khayraad badan bay ku gara marinaysa ayib <clears throat> marka dikrigaas waa in lagu dadaalo wey aad loo akriyo aad loo akriyo hadduu abaan ibnu cuثmaan maalinkaa la iman lahaa dikrigan qabsan lahaa iyo tawxiidkan iyo ducadan xanuunkan faris kuma dhaceen haddaad tiraa wax ilaahay subxaana wa tacaala qadaray miyaa ducadu ay ku gara marin kartaa nabigaa shee sal slam ina aducaaءa wاlqadar layaltaqiyaan fayatacaalajaan ilaa ay ducadu ka xoog badato lanno qadarku mararka qaarkood wuxuu ku qadaran yahay ninka xasan ah maalinka caynkaayo ah, caynkaas hadduu ilaahay cuskada ama dhigdaa la yimaado yaan lagu xukumin hawshaa la garmari laakiin hadduu iloogaha la sii daayo lagu fasaxo ciidanka ilaahay idan qadarku bar baa shuruud leh barna waa muطlaq wuu celin karaa ma jiraan ayib marka adugu laba goorba xataa haddii xtaa wixii ku asiibo addoon waxaa tahay ku dhaqmay sunada nabi maxamed ku dhaqmayo waa lagaa fududayn ducadaa la timid wax badan bay qabanaysa ayib baabu ducaa'i cinda safi fii sabiili اllah wuxuu baabaya in ilaahay subxaana wa tacala la baryo marka safka loo taagan yahay jihaadka halganka gaalada lala halgamaya ama wixii la halmaalay la mid ah xadaثana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik ibnu anas oo abtigii ah can abi xaazim abi xaazim alacraj salaamtu bnu dinaar ninka loo yaqaano wey can sahl ibni sacdin asaacidi qaal saacatan laba saacadood laba xili tuftaxu lahuma waxaa loo furaa abwaabu الsamaa'i samada albaabadeeda samadu albaabadeedahay waana aag xidhan weeye ama qolyaha sayns waxay ku dhaheen waa qiiq fadhiyo wareegahay albaab xidhan ma laha miyaynu ka dhegaysanaynaa in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa fii qiraa'a fatahabatuu marka waba kama ah jiran warkaas wakalla waxaa yar daacin ruux alla baryahaya oo turaddu lasoo soo celiyo lagu soo noqo calayhi dushiisa dacwatu alla barigiis waa goorma laba saacadood albaabaha rabbiga ee samadaa way furan yihiin ruux ilaahay maalinkaa baryo oo ducadiisa la soo celiyaya waa yar tahay xataa hadday dhacdana waa naadir labadaa xilli waa goorma xiina yaxduru nidaa aadaanku markuu dhaco aadaanka salaadaha markuu dhacahayo iyo wasaf fii sabiil اlah iyo marka loo safan yahay dagaal jihaad halkan loo safan yahay duca khaalisa oo saafia rabbi subxana wa tacala adaad ku bar waa ka aqbalhaya waa hadday suuradda kala obsato oodan xaaran cunow iyo beeli cunow adan ahayn khaa'in adan ahayn ayib qiblada aad qaabisho aad weyse qabto caasi waalideyn aadan ahayn yani howlo badan bay ducadu leedahay ducadu inay duusho oo albaabbaha gaadho waxay u baahan tahay sukumayn fara badan bay u baahan tahay iska soco ma hawsha ayib صaxiixun mawquufan wahuwa fii xukmi marfuuc waqad habata marfuuca baabu dacawaati الnabiy wuxuu baab yahay nebi maxamed alla berigiisa qaybo ka mid ah lama soo koobi kara kutubbaba laga qoray saddex mujalado waaweyn buu qabanaani ka qoray kitaab ducaa ayib xoogo yaro ishaare ah wey jihaadka u khaasta asaf fii sabiil hadii la yihahdo xaj looma safto waa halganka wey laakiin xajku asagoona hoolo gooni u leeyahay waa baab gooni u leeyahay laakiin mar haddii la yihahdo asaf fii sabiililah la yihahdo waa jihaadka lala halgamhayo muxaaribiinta iyo kafarada iyo munaafiqiinta iyo zanaadiqada iyo gaalada wixii la halmida ayb xadaثna cmr ibn khaalid ibn faruq الtamimi abuاlxasan alxaraani qaala xadaثani leyt ibnu sacd alfahmi اlmisri can yaxya bni saciid yaxya bnu saciid alqaطaan miha yaxya bnu saciid alansaari baad moodaa inuu uu yahay lakin yaxya bnu saciid alqaطaan iyo leyt waa aqraan ayb can muxamed ibn yaxya bni xabaan iqaة faqih min rijaal jamaca can lu'lu'ata can abi sirmata maalik ibnu qays baa saxaabiga loo yaqaana abi sirma lulua laakiin waa gabadh ay ansaar xoreeyeen dahabi wuxuu leeyahay waa majhuula lama yaqaano Eh, xaab bn xajar wxuu le waa maqbuula ama haysam asaga wuxuu leeyahay wahiya iqa tirmidana xadiidkeeda waa taxsiiniya saa darteed maadaama min kibaari taabiciin ay tahay haweenayna ay tahay haddana maxaa yl haweenka ruwaadda ah way ka wanaagsan yihiin ragga dahabi wuxuu leeyahay haweeney wax warisa oo mutahama fii diiniha walaa fii cadaalatiha wa fii riwaayata ma haya buui mana haya buui haweeney turikat xadiiuha saa darteed maadaama ay taabiciya jaliila tahay ee tirmidina xadiidka taxsiiniyey wax jarxi ku sheegana uusan jirin haythamin u yidhi waaba iqa xadiikeedu xasan cala aqali taqdiir can abi sirmata qaal kaana rasuul lah rasulka ilah wuxuu aha yaquulu kii yidhaahda allaahuma inii as'aluka alla waxaan ku weydiisan hinaaya hodantinimadka ku weydiisanaya hina nafs kalsooni xagga qalbiga ah iimaan xagga qalbiga ah qanaaco xagga qalbiga ah ila qalbiga laga gubta ama laga dagaaye waxaan kaloo ku weydiisan wahinaa mawlaaya gacalkayga hinihiisana ku weydiisanaya qaraabada mawluhu gacalku noqdaa ahalku noqdaa addoommaha xoraysay bay noqotaa ayb mawluhu allah noqday subxana wa dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum lakin hadda waxa loo jeedo waa gacalkii xigtadii wey ayb ilaahu aniga iyo ahalkaygaba inaad siisa hino xagga nafta ah inaan adduunyada israacina baan ku weydiisanaya xadaثna أحmed ibn yunis التmimi اlyarbuuci ثiqaة xaafid dhowr koor baa sheekhaa soo marteen xadaثna زuhayr ibn mucaawiya qaala xadaثanii yaحya ibn musa yaحya ibn musa abu zakariya الxudani ثiqaة imaam can muxamed ibn yaحya ibn xabaan haddaad marayseen ثiqaة faqim rijaal jamaca can mawlan lahum mawla ay ansaar lahaayeen mawlan gacal ba wax laga waranaya ama adoon la xoreeyo oo lahum lilansaar idan marka waa gabadha haddaynuu laadahayd wey ama waa nin kaleo moodo iyada mutaabacaynhaya ayib can abi sirmata can inabiyi milahu baa laga wariyey xadiidka hadda aynu soo sheegnay mid lamid ah allahuma inii asaluka hinaaya wa hinaa mawlaaya sheekhu daciif bui laakiin xadiidku waa xasan wey bal lahu shaahidun eh, can curwata eh, bni zubayr mawquufan cinda ibn abi shayba bisanadin صaxiix waa in lagu ducaysta marka allahuma inii asaluka hinaaya wa hinaa mawlaaya maxaa yh in badan buu nabiga hina nafsi ayuu ilahay weydiisan jiray subxana watacaala xadaana yaxya bn muusa albalkhi iqatun xaafid kofi qaala xadaana wakiic bn jarax abu sufyaan alru'aasi qaala xadaana sacad ibn aws kofiyun iqa imaam can bilaal ibn yaxya alcabsi laysa bihi ba's aw saduuq kofi can shutayr ibn shakl ibn xamiid shutayr ibn shakl ibn xamiid waa iqatun adraka aljaahiliyaةa wاlislaam can abihi aabbihi oo shakl ibni xumayd waa saxaabi jil aabbihi qaala wuxuu hi saxaabigaas qultu waxaan idhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayow callimnii ibar ducaaan duco allabari ibar antaficu bihi aan dhabsadon ku intifaaco ducaaan ku ducaysto ilahay ku caabudo ibar nabi maxamedow qaala rasuulku wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa allaahumma allahdow caafinii iga caafi min shari samcii maqalkayga sharkiisa dhaguhu inay waxun maqlaan ama xumaan lagu dhegaysto ama heesii balay lagu dhegaysto ama xal lagu dhegaysto ama wax islaamka lagu dhaba lagu dhegeysto ayib ama gaalo lagu dhego wadanada lagu dhegeysto wararkeeda iyo waxa islaamka ka sheegayso idan ilaahu dhegteeda sharkeedan ka amaangalay wa basarii wa min shari basari araggayga sharkiisaan ka amaangalay cawraadka muslimiinta inaan ku eego meelaan lagu talgelin inaan ku feeriyo ayib wa lisaani carabkayga sharkiisaan ka amaangalay wa qalbii qalbigayga sharkiisaan ka amaangalayo inaan muslimiinta xiqdi iyo xasad aan u qaado nifaaq ii galo kufri ii galo ilah baan ka amaangalay waxaaan rasulka sal slam macsuum buu ka ah wa shari maniyi ilaahu manidayda sharkeedan kaa magan yani shahwadayda sharkeedan kaa magan shahwadayda iyo xubinkayga taranka sharkiisaa kaa magan galay ayib ilahay inuu ku ilaaliyo shahwadaada qalbigaadana uu ka dahiro nifaaqa iyo xaqdiga farjigaadana uu ku ilaaliyo meel ilaahay aan loo fasixinna uusan aadin ilahay ka bari qaala wakiic wuxuu yidhi maniyi buu fasiraya wakiic oo min ruwaati alxadiid ah wuxuu yidhi yacni nabi wuxuu u jeedaa azina wاlfujuur ilahu ziniya waxaan kaa maangalay faajirnimo xadaثana qabiisaة bn cuqba abu caamir alkuufi ثiqaة imaam qaala xadaثana sufyaan ibnu saciid aلthawri abi cabdillaah can camr ibn mura aljamali abu cabdillahi alkuufi alacmى ثiqaة caabid wa kana laa yursil ila anahu rumya biاlirja yani camr ibn mura asaga iyo ninka laba saaba jira asaga iyo nin saxaabiya basaaba jiraba waxa la yidhaha camr ibn mura oo fi kutub sit kutub sit abu daud tirmidi nasaai ibn maajah muslim bukhaari lixdaa kitaab camr ibnu mura haddaad ku aragto sheekhan wey taabiciga iyo saxaabi kale oo tirmidi wax ka wariyo bas nin kaleba ku arki maysid can cabdilaahi bn xaari azabidi najrani almuktib nin macalin ah ummadda quraanka baro iqo imaam ah an aliiq aw ulayq can ulayq ibnu qays iqa alxanafi alkufi laysa lahu fi lkutubi sittati ila bixadiid halkan xadiian cawayna ku leeyey jamiica kutub sita meel kale wax kuma laha halkaa xadiid bu ku leeyay waa nin iqa ah wey can cabdilaahi bni cabaasin qaala kaana anabiyu nabig ilah wuxuu ahaa yaquulu ku yidhi aniku ducaysanayo allaahuma allah acinnii ikaalmee allaw icaawin walaa tucin calaya dusheeda dadka ha ku caawinin yani dadka idulmaya ama dhib ii geysanaya ha kaalmayni wey allaw aniga ikaalmee cadowgiina ha igu kaalmayni wansurnii ama naftayda ha igu kaalmayni naftu mar bay kugu noqon cadowa mogta ayib walaa tucin calaya wax aniga dhib dhib ii ama naftayda ama cadow kale ah alla way u kaalmayno wansurnii alla ii gargaar cadow ii gargaariya dalamada walaa tansur calaya dushaydana dadka uga gargaari wayasir allaw ii sahal ii fududee alhudaa lii hanuunka allaw ii fududee meedin qorana aniga way ga go-an tahay taas xadiidka dambe intaa ku jirta baan filahaya xadiidka dambea intaa wata laba xadiis isdaba yaallaa jira xadiika hore uu gaaban yahay ka dheer waa muhurlii wata wayasir huda hanuunka allow sahal lii anigi ii sahal ilaah wadooyinka hanuunka iyo khayraadka iyo cibaadaadka allow ii fududee ila ilahi baa subxana watacala fududayn kare awooddaada keliya bani aadamka ku xisaabtamay awooddaada raganimadkaada active baan ahay nashaad baan ahay attentionkaygaa taagan wax kalanka hawlahaas jooji ilaahay subxaanahu wa tacala haduusan ku caawin waxba kaa socon maayo marka had iyo koor adoo xoog badan oo muruq oon lagaa xoog badnayn haddana rabbi subxana wa tacala kaalmayso oo ilahay bari subxana wa tacaala xadaثana abu xafs camr bn caliy alfallaas sheekh اljamaca qaala xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan qaala xadaثana sufyaan الثوري سفyان الثوري قال سمعت cمر بن مرة قال سمعت cabدالله بن xاrث haddaynu soo marna wadaadahaaso dhan waxaan ka ahayn waxaan yaxyaya ka ahayn abu xafs sanadka hore iyo ku jireen sufyaan laga bilaabo ilaa inta dambu dhawaa sanadka hore samictu tulayq ibnu qays can ibni cabaasin qaala samictu nabiya nabiga ilaahay baan maqlayo yadcuu ku ducaysanaya bi ducaa wey ducadan soo socota rabbi acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya wamkur allow ii dhagar ii xeelado wey ilahu ii qilbixi oo jiidadka ii bixi oo taatigada iyo tabcooyinka wax lagu xaabiyo allow ii sahlo wey ayb wamkurli alla ii dhagar weeyey cadowgayda walaa tamkur calaya dadka aniga dhagrahayana xeeladaha u samayn aniga dadka haya dhakri ilah ha ii jebina dadka aan ii jebi wey yani cadow waa loo jeedaa wayasir allow sahal lii aniga alhuda hanuunka allow ii fududee wansurnii allow iga gargaar calaa man ruuxii baqa ku xadgudba calaya dushayda ciddii gu xadgudubta ee isoo horortay ee fardheeraatay noqda allow ciddaana iga gargaar rabbi ijcallii allow iga dhig shakaaran laka mid sugrid badan aad kugu shukriya kuu maadnaqa dakaaran laka ku xusid badan aad kuu xusa raahiban laka adiga kaa baqo kaa cabsada miwaacan laka ku adeecid badan mifcaal wey waasiiqa mubaalaga marka waxaa weye ku adeecid badan daacad fara badan la yimaada mukhbitan laka kuu khushuuca mukhbitan laka yani khaadican laka khaashican laka wey awaahan tah badan xanuun badan yani dunuubta markuu gala ka la cabsada caaw dhan taah ooyinta iyo ilmadoo la duuga iyo rabbi subxaana watacala lasu baahan bihiye iyo idan ruux waa inuu danqanayo markuu dembi galo oo qalbigiisa dhaawac gaadhay yani yaa taha caadi ahaan waxaa taha ruux xanuunsanaya ruuxaasaa taha oo aniinku ka soo baxa idan awaahan taahir badan weeye oo laxawsi badan dunuubta markuu galo muniiban noqosho badan rabbi u noqda toobadkeena oon madaxa taagin taqabal towbatii ilahu towbada aqbal waqsil allaw dhaqo maydh xawbati dembigay allow iga mayd waajib dacwatii baryadayda allow aqbal wasabit allow sug oo xooji xujatii gartayda yani markaa xabaale su-aalaha la weydiinayo ilaahu igu toosi wey yusabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli اsaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira idan adduunka haddii la jooga la garanhayo oy cadow is haysaan ama shay xaqaala aad ah ku doodayso wasabit xujati way soo geli haddii aad geeriyooto suaalguujinaya munkariyo nakiir ay ku imtixaanhayaan wasabit xujatii baa soo gelaysa wahdi allow hanuuni qalbiga qalbiga allow hanuuni wasadid allow toosi lisaani carabkayga xaqa allow ku toosi waslul allow siib wey allow siib oo bixi oo ka saar sakhiimata qalbi yani sawaada qalbii qalbigaygana allow mugdiga ka saar xiqdiga xasadka nifaaqa jinacaybka adayga kaliifka waxaaso dhanba ilah ka saar wey qalbi saafi oo jilicsan oo raqiiq ah oo ilahay u dabacsan alla ka dhig wey sakiima waa sawaadka yani mugdiga all ka saar wey madowga wasl allow siioo bix yani sakhiimata eh, qalbi yani sawaada qalbi aslu sakhiima waxaa loo isticmaalaa saxarada ama eh, saalada xoolaha loo isticmaala saxarada yani wixii xunoo dhan ba loo jeeda qadarka ah allow quranka ka saar wey qalbigayga sawaada qalbi ducaa u qiimo badan wey halla xifdiya lagu ducaysto xadaثana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik ibn anas can yaziid ibn ziyaad ibn abi ziyaad almakhzumi ثiqaة imaam can muxamed ibn kacb alquradi min iqaat الtaabiciin qaala mucaawiyata ibn sufyaan calى اlmimbari taabiciga wuxuu leeyahay saxaabigii mucaawiya la odhan jiray ibn abi sufyaan yaa mimbarka dushiisa isagoo saaran buu maalik wuxuu yidhi inahu weryasan iyo laa maanica wuxuu istaagi karaa lama arko limaa acطayta waxaad bixisay ilaahay waxaad bixisay adigu aad ummadda siinaysahay cid hor istaagi karta lama arko somaali waxay tiradaa hooda ninku ilahay la doona yaa tahay ma yidhaahdo ree yaad ka tahay iyo qoyskee tahay rabbi ma weydiiyo waa saxan yihin runtooda wey ninkuu ilahi subxaana wa tacaala cilmi iyo khayr iyo hidaaye wanaag la doonaayo yaa tahay ma yidhahdo ma tahay ma baa tahay ma inin gumeed baa tahay ma inin gobeed baa tahay ma royal family baa tahay waxaa socon mahayaan waa acraaf iyo waxyaaba nafsiyaad idinku aad adinku haysaan ilahay ninku subxaana wa tacala khayr la doono waa dhammaatay waidaa sakhara ilaahu unaasan lisaciidin fainahum sucadaau busayri eh, burdadiisi waag horaad qaali jirteen intaasaa ka mid ahay ayb yani xaliima sacdiya marka nabiga qaadasay ugu barakoogay ee hasheeday iyo reerko dhan aragii yuu ka hadlaya ayb waidaa sakhara ilaahu unaasan bu lisaciidin fa inahum sucadaa dad nin hoodo badan oo ahlu khayr liibaan guulaysta dad ilahay u sahlo dadkaas ayagaaba guulaystay bu nabi maxamed oo saciid ah bay xaliima sacdiya wadaadkeeda oo tacbaana soo qaatano abaar ay baabi'isay gaasaan u dhammaaday saasay u soo qaadeen bay khayr iyo baraka ka dhargeen ayb idan almuhim waxaa weye ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kula doono cid kaa hor istaagi karta lama arko dadko dhan bay iskugu kala tagaan walaa mucطiya wax bixin karana ma jiraan limaa manaca allaahu ilaa wuxuu hor istaago diido walaa yanfac waxba tari maayo deeqina maayo daljaddi ninka maalka daljadi yani dalghina waalmaal ninka maalka u saaxiibka waxu tari maayo minhu min cadaab illaahi ilahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa aljaddu maalkiisa ma aغni canii maaliya halaka canii suldaaniya wey ma aغnaa canhu maaluhu wamaa kasab أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى canhum ma kaanuu yumatacuun idan ilaahi subxaana wa tacaala cadaabkiisa wax kaa hor istaagi kara ma jiraan waman yurid illaahu ilahay ninkuu la doono bihi asaga khayran wanaag ruuxuu rabbi la doono yufaqihu wuxuu waafajiyaa oo halaysiiyaa fi diini fii fiqhi diin diinta barashadeeda ku dhaqankeeda cilmiga shareecada inuu barto ku dhaqmo ayuu ruuxa ilaahay subxana wa intaas intuu isdaba dhigay mucaawiya y wuxuu yidhi samictu haulaai اkalimaat kalimaadka aan soo sheegay waxaan ka maqlay min الnabiy rasuulka ilah salawat lah wasalam alayh calى haadihi اlacwaad geedahan dashoodan kaga maqlay mimbarku saaraba tilmaamaya mimbar almadiina ah mimbarkii madiina nabigu ku khudbayn jiraybu maalinka mucaawiya ku khudbaynaya isagoo amiirka muslimiinta ah markaasuu intaa idiin sheegay nabi maxamed asagoo halkan taagan oo sheegayaan ka xifdiye buuri ayib waa munaasabaad fiican wey xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna cabdالواxid بن زiyاad qال xadaثna cثmaan بن xakيim بن cabaas ثiqة imاam qال xadaثna mحamed بن kacb الquradi qaala samictu mucaawiyaةan maqlay yani fadakra naxوه xadiidkii hore xadii lamida ayuu sheegay xadaثna mحamed بن muسنى abu muسى الbsri sheikh الjamاعة qala xadaثna yaحya بن سacيid القطاn can ibn cajlaan mحamed بn cajlaan xasan الxadيiث صaduq can mحamed بn kacb الquradi samictu mucaawiyatan maqlay idan fadakara xadiia wey xadiikii buu sheegay naxwahu kii hore wax lamid xadiidkii hore oo dee ma yurid illahu iyo laa maacan lima acطayta weeyaan xadaثna mxamed ibn musanى abu muسى albasri shaykhu اljamاعة qala xadaثna alhayثm ibn jamiil abu sahl xaafiظ qala xadaثna mxamed ibn muslim الطائفي saduuq yukhطi can ibn abi xusayn cabdالlah bn cabdiرaحmaan الnawfli baa loo yaqaana wa iqaة caalim qaala wuxu uhi sheekaas akhbarnii camr ibna abi sufyaan baa ii warramay waa iqa qaala wuxuu ihi can abi hurayrata iga warramay can inabiyi qaala rasuulku wuxuu yidhi ina awsaqa ducaa'i ducaad midda u culus ama loogu kalsooni badan yahay ina awsaqa ducaa duca midda loogu kalsooni badan yahay wa cinda axmed ina awfaqa ducaa duca midda loogu waafaqo ogyahay xagga ajiibidda an taquula waa inaad tidhaahdo allaahuma anta rabbi ilaahu rabbigayga baa tahay wa ana aniguna cabduka addoonkaadii baan ahay yani ictiraafku waa shay muhiim ah waa waajib addoonnimo inaad qirato oo dembiga ictiraafto wax badan bay taraysa ducadaad ku ducaysanaysay iyo intaad ka hormarisa ictiraaf bilkhatiia wadunuub in badan bay soconaysa inaad gacmaha iska taagato adoon waxba qiranin ma ogtahay iyo inaad tira isdhiibto marka hore way kala daban tahay allaahuma anta rabbi ilahu rabbigaygi baa tahay wa ana cabduka aniguna addoonkaadii baana dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyo dunuub iyo balayaan kusii daayo nafta kaga qaad wactaraftu weli waxaan qisanahay oon aaminsanaon caddaysanayaa bidembii dembigayga oon galay dhan waan ictiraafsanay waxba kama inkirsani waxaan ogahay iyo waxaan ogeyn kullian iloobi waa qirsanahay laa yakfiru dunuuba dunuubta rabbiga ma dhaafo ilaa anta adigu mooye hadday saa tahay aad rabbigaygi tahay aniguna addoonkaadi aan ahay naftayda aan dulmiyey dhammaan wuxuu dulmiya en geystana aan qiranayo dunuubtana adiga keliga aa dhaaftay laa sheekh cabdiqaadir jiraani walaa sheekh yuusuf alkowneyn walaa sheekh cadaruus walaa abota hebel walaa oday hebel midnaba uusan dhaafin adiguna aad dhaafto hadde maxaa meesha yaala rabbi firli marka ilah ii dhaafaatay waxba iima harin calaacal intaa ka badan ma wadi karo wey soo calacalay inaas dhiibtaa loo bahan rabbi rabbi wa ikfirli allow dhaaf ii dambi dhaaf xadiidku waa xadiis saxiixa wey sheekhu waa daciif buuri raxmatullah calayhi laakiin sheekh wuxuu ku daciifay silsilada meeshuu u celiyay saddex kun saddex boqol soddon iyo sagaal wuxuu ku daciifiyey wadaadka ah maxamed ibn muslim aaa'ifi oo ninkaas eh, mukhtalafun fiihi oo culamada ay daciifiyaan culamada ay leeyihin waa xasan alxadiid haddii asaga laga tago axmed baa xadidka soo saaray biariiqayni saxiixayn sheekhuna raxmatullahi alayh ma tilmaamay labada ariiq axmed musnadkiisa mujalka labaad eh, mujalka labaad an boqol toban iyo an min ariiqayni laysa fiihima maxamed ibn muslim aaa'ifi idan marka xadidku saxiix wey xataa isaga haddii labada dariiq ee kale axmed soo saaray lagu taageero isagu muxuu noqonaya xasan buu noqonaya ama saxiix buu noqonaya laanno laftarkiisa waa xasan xadiid ilaahi laa tucadibnii fa inii wadaad baa yidhi culamada hore salaf ka mid ah niska dambe markuu tukanaya wuxuu odhan jiray oo intuu soo tukada caawo dhan quraan badan soo akhriyo uu ducaysanayo waxaa ka mid ah wuxuu ku ducaysan jiray ilaahi laa tucadibnii fa inii muqirun biladii qad kaana minii wamaa lii xiilatu ila rajaa'ii bicafwika in cafowta wa xusnu danni ujanu bizahraةi اdunya junuunan وأqطcu طuula cumrii bالtamani إida fakartu fii nadmi calayha cadadtu anaamilii وaqaractu sinii fakam min zallaة lii fi اlbaraaya وأnta calaya du fadlin wmani yadun الnaasu bi khayra وإnii lasharu الnaasi in lam tacfu canii bu ohan jiray dadku waxay meelhayaan bu i markaan duub weynaan tukanayo nin khayr badan oo adig kuu dhow laakiin xaqiiqada jirta waxaa w rabbigo dadka ninka u shar badan baan haddad cafin yani ruuxa muslimka inuu isdhiibaayo waa muhiim laa budda minh maxaa darusha haytham ibnu jumayl walaa muxamed ibnu muslim aلطaa'ifi labaduba dhib ma laha bisanadayni aakharayni صaxiixayni cinda axmed baa idiin tilmaamay murankan hala jojiyo bal waxaa u markhaati kacahaya xadiidkani soo marayna ahaa sayid اlistikfaar sayid اlistikfaar wixii ku yimid o dhan ba hal ku jira dib ha loo feriy shaahidka haddii laga dago xadiidku biinfiraadihi ayuu yahay saxiix xadaثna yaxya bn bishr zahid ثiqa albalkhi alfallaas qaala xadaثna abu qaطn abu qaطn aw abu qطn camr ibn haysan baa loo yaqaana waa sheikhu axmed iqat imam xaafid can ibni abi salma yani cabdاlcaziiz cabdاlcaziiz ibn abi salma almaajishuun ninka loo yaqaana faqiiha iqada ahaa musanifka ahaa ee min fuqaha almadiina bal culamada qaarkood ay ka fadiyeen maalik ninkaasba ahaw can qudaamata bni muusa iqat imaam can abi saalix dakwaan can abi hurayra qaal kaana rasuul lah wuxuu ahaa yadcuu kii ku ducaysta oo yidhahda allahuma aslix li diini ilaahw diintayda ii wanaaji ii soob ilan diintaada waa camalkaadi dhaqankaadi acmaashaada saalixadeed wey allahuma aslix allow ii hagaaji oo ii wanaaji anigaa aniga diintayda alladii diintaasu huwa asaguba cismatu amrii taladayda meesha ka go'da ah samatabaxaado iyo farafurkaada waxaa weeye diintaada inay ku toosto yacni meeshaad ku halaagsani ama aad ku badbaadi waa diintaada diintaada iyo dhaqankaada iyo khayraadkaada cibaadada hadday xumaato idan waad halaagsantay cismamaleyd waxaad ku dhowrsan tahay inuu amarkaada toos cismatu amri amarkayga eh, eh, dhowrsankiisa ama badbaadadiis waxaa waay diintaaw waa aslixli allow ii hagaaji dunyaaya adduunyadayda nolosheeda allatii adduunyadaasoo fiiha ku jiro macaashi noloshayda adduunka intaan nool ahayn ilaah adduunyada wanaagsan oon dhib badan iyo shide iyo balaayi iyo fitan iyo halaag min aan lahayn nabigu wuxuu baryaa ma aha ma aha xoolo ma ah xoolaasigaabadiinta layi waxa duntaa lagu sii wuxuu ka hadlayaa yani waa inaad hesho meed ku cibaadaysat amni waa inaad hesho waa inaad hesho meelaan fitan lahayn haddaad meelaad ilahay ku caabuda weydo zamanko dham zamanu fitna u noqdo iyo muqriyaad iyo shahwaad iyo balaaye iyo fitan haraj aad gasho so mushkila ma ah wajcal ilmowta ilaahu geerida ka dhig raxmatan lii naxariis iga dhig aniga min kulli suu'in xumaan kasta aan kaga raxaysto ayib yani waxa ilahu nafta iga qaad markaad og tahay inay geeridu markaa ii khayr badan tahayba oon wanaag damba ii hadhin oy dantu iigu jirto hadda nafta in laga qaado aniga markaa ilahu nafta iga qaato aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam xadaثna caliي ibn cabdillahi اlmadini abuاlxasan qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna ibn abi cimraan الhilaali qaala xadaثna sumay mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan iqaة imaamu xaafid min rijaal jamaca sumay magaca keligii baa hal nin oo kala weliyaan filaya mise nin saddexaad can abi saalixin idan sumay oo daba taagan abu saalix dad aragta isagu ninkaa bas wey can abi hurayrata qaal kaana الnabiy nabiga le wuxuu yatacawad ilah kii ka magan gala min jahdi اlbalaa'i balaaya dhibkeeda yani mashaqat albala balaayada qaarkood qaybaad u adkaysan kartaa jirta ood xoogow iska difaaci karto amaad u gagisan karto qaybna waxaa waa mashaqa waa balaa lafajabis an waba kaaga tagay min jihati albalaa <clears throat> balaayada mashaqadeeda iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda ilahu kaa maangalay wa daraka shaqaa daraka shaqaa daalrada waa la kordhabhaya ayaan darri haleelkeed baan kaa maangalay darak ashaqa ayaan darri haleelkeed n aan noqdo nin dhur daran oo ayaan daran oo nasiib baan lahayn oo aafiya balaayo in daba taagantaadii kor baa ilah kaa maangelaya waa maxay waa inaan ku rafayo adduunka baa ilah kaa maangelaya iyo wa suui alqadaa wa suui ilmaqdiy waxay laga xukumay dhibkiisaan kaa maangalay ilahay qadihiisu ma xumo subxaana wa tacaala laakiin qadihii markaa adigu aad ku sabri weydo iyo wuxuu kuu noqon hayaa xumaan buu isu bedeli markaad ku sabartana wanaag buu isku bedeli asagoo marka dhan laga fiiriyo shar ah dhanna wanaag ka ah haddana haddaad ku sabarto asagoo shar kugu ah oo dhib kugu ah aad ku sabarto ajir buu kuu noqonaya wasuu اqadaa'i qadaha xumihiisa dhibkiisaan kaa maangalo weeye wasuu maqday wa shamaatat alacdaa'i cadowina ugu farxaan igu wiirsadaan wiirsi baa lahada inay kugu qoslaan oo kugu soo dhacabaan oo maxaan ku dhaha shahal uguga cabo shabkaadii baaba'aadi rafaadkaadii baa ilahu kaa maangalay idan waa ilahi subxana watacala baryo wey wax kasta laga baryo qaala sufyaan ibnu cuyayna wuxuu odhan jiray fi lxadiiثi xadiidka waxaa ku sugnaa aan warinhayo alaaثun saddex kelimood saddexan bay ahaayeen allahuma ini acuudu bika min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqaa wa suuءi اlqada saddexdaa lafdi bay ahaayeen bur waxaan wariyey zidtu ana anu waxaan kordhiyey bu haddaan sufyaan ahay waaxidata mid baan idinku daray laa adri garan maayo bui ayatuhunatay tahay afartan kelimood sheegay midbaan xadiika ku jirin ba xadika abu hurera ku jira runtii raxmat ullah alayhi yani ammaanada aimatu xadis ay ba kutusaysa xadiiku wuu iloobay afartaa lafoo wada socota inuusan warinin min xadiisi abu hurera aaminsan yahay laakiin qaybtan dambe wa shamaatat alacdaa min xadiisi ibni cumar bay ku sugantao sufyaana wariyaa marka afartii lafoodaad ka dhex gashay saddexdaa wr doonida u lahaa xadiidkiisa ayuu garan waay marka intuu faylkuu gela ku wada sheegay wuxuu sadexdaa lafdi mid baan anuu ku daray oo min xadiiin aakhir aan ka soo qaaday wey ma aha anaa samaystay maaha anaa jeebkay ka sameeyey min xadiiin aakhir baan ka soo qaaday wey sufyaan oo ragga laga ogol wax kastoo sameeyaan ba aan loo baxaynin wey so ibnu cuyayna nin culus bu ah xataa waa ninka keliyay siman tahay taxdiidkiisu iyo cancanadiisu hadduu xadaanaa iyo akhbaranaa iyo samictu yidhahdo iyo hadduu can yidhaahdo iyo hadduu anna yidhahdo waa isku mid sufyaan cuyeyna nin la yaqaano wey xataa ibnu xibbaan oo hawshaas aad ugu cancaanada ku dhib badan y wuxuu leeyahay markaan baarnay a'immat alxadiid ninka keliyan oo gallahay ay noo siman tahay cancanatuhu wa taxdiiduhu wa samaacuhu wa ikhbaaruhu wa inbaa'uhu waa sufyaan buu leeyahy taana macna waxaa weye xadiis kale kusoo qaaday lafdiga haddaad tira muxuu kala reebi waaye wuu garan waaye wuxuu reebaa wadaraka shaqaa miyuu reebaa mise wuxuu reebaa jahd albalaa buu reebaa mise wuxuu reebaa wasuu ilqadaa mise washamaata markuu garan waayo kii reebi lahaa israaciy kadib wuxuu ku sheegay hal mid inay tahay min xadiiثin aakhar waa ammaana xadaثna cubayd الlahi bn saciid alyashkuri qaala can israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq asabiici asaga nin kale israa'iil ba fi اlkutub الsita israa'iilkan iyo israa'iil ibn muusa nin yahada wey laba israa'iil basa fi kutub sita ku arkaysa في صحيح الbخاaري وفي mسلم وفي تirmidي والنasاaئي وبن maaja وabi daud kulligood صaadu ku soo maro waa inayuu niskadahaynee abi isxaaq awogu yahay iyo nin kaloo la yidhaahdo israa'iil muuse oo ninka ka da'weyn oo meesha abi isxaaq tagahay ama camr bn maymuun alawdi ku dhowaanay israa'iil bn yunis ibn abi isxaaq asabici can abi isxaaq waa awogii ah waa awogii abi isxaaqna magaciis muxuu ahaa xuseen hayo aya muusa lama hadli karinti nin kale aya axmed abi isxaaq asamic magaciisa la sheeg idinka u kaadiya hadda waadaysade rag baa la imtixaan haya caawa cabdullahi bni camr alhamdani abu isxaaq asabici ragga waaweyn haddii la qaban waaya laska ilaaliya meesha ayada rag la qabtaa oo dhagayka kugu soo laabahaya mogta ragga marmarku soo mara la badaaba sufyaan athawri iyo ibnu cuyeyne iyo zuhri iyo qataade iyo abu isxaaq iyo ragga saa kugu soo noqonaya waa in la qabto magacooda abu saalix iyo waa rag waaa loo sheegay waa ragga diinta soo gudbiyey diinta maanta waa akrinaysaan dhegeysanaysaan iyo heerkeedba dadkii soo gudbiyena soo gaarsiiye wey biammaana marka waa in ragga laga ogaado in ayaad hadli waa tirin waxaad geenaysaa ilaa soddon awood wadaysa waxay kugu taaran yihin lama arko in yar hadda aabbaha iyo awoga un raggaa hore waxa hadda ku hayaan oo abtirkaa marhay iyo qaraabo inaad tihiin iyo nasab iyo ahalka ayoo geereenayiin mooyeen hadda nimankan intay ku qabteen kuma hayaan diin iyo ammaani iyo waxay dhaxalna maxad ku soo gaarsiiye markuu in la ogaado nabigu nabiga agtiisa igu soo tiraadasocon mayso wadaadbaa muslim akhriyaa la kitaaba muslim saxii muslim marka sanadkan iyo raggan show hal u taalla ma ah wuxuu dhahaya wuxuu odhanaya nabiga agtiisa ii taagnow farta waxaad igu haysaa qaba rasuulallah ka soco wadido uun israa'iil canabisaana waa hebel iyo waa ina hebel iyo waa fiqiya hawla taalla maafsaas wuu dareero xudhaad waxaad ii taagnaataa <laughs> nabiga ii taagnow da nabiga ragga ka sokeeye xadiidka soo gudbisa in wax laga ogaada maaha hadduu sayo u ahayn nabiga waa la gaari lahaa nabiga ii taagnow socon mayso waa in ragga wax laga ogaado can camr bni mumin alawdi can cumara qaala kaana الnabiyu nabiga wuxuu ahaa yatacawadu kii ilaahay ka magangala min alhamsi an buu ilah ka magangeli jiray an cudur buu ilah ka magangeli jiray min alkasali daal cadam alqudrati cala alkhayraat inuu ruuxu khayrka u yeelan waayaba awood himo iyo niyadba u han waayo uu u ku jiido iyo walbukli bakhaylnimo gacan adayg wasuu ilkibri iyo kibir foolxum kibir ilahay baa subana wataala isla weynan wa fitnati sadri iyo laabta ama xabadka fitnadiisa xabadka yani xiqdi iyo urug iyo urkutaallo iyo munaafinimo yaa kaaga buxsamhaya iyo islaam nacayb wasuui waxaanu soo maray xadiika xabin hore soo maray nabig ilah ka min alharami haramkooda wasuul kibari weynaan xun yani inaad noqoto cankatab ood gaadho ilaa arda alcumr markaa carruurta kugu maadsadaan ood waxba kala garan weydo waa mushkilo idan marka intaaduna xoog badan tahay ilahna subxana wa tacala naftaa kaa qaado fitnatu sadr waa maxay waa xiqdiga waxara sadr waxyaaba qalbiga buuxiy xiqdiga xasadka nifaaqa diin nacaybka haddii la sheego axaadiista qaarkood ama waxyiga la sheego dad baa ka xanuunsan oo dhibsanhaya naga daako olma ka xanaaq ayib idan howlahaas dhan inuu rabbi kaa saafrgareeji xabadkaada ka saaro waa inaad waa inaad ilahay ka baro subxana watacaala wa cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa sheekhu wuxuu xadidku waa daciif lakin xadiku saxiix wey xadiidku wuxuu yimid asagoo mursal ah iyo asagoo mawsuul ah xadiidka mawsuulka can cumarna waa saxiix xataa daara fi lcilal mujaldka sideedaad cafwan mujaladka labaad baan rabaa wuxuu le walmutasilu saxiix idan sheekh albani wuxuu xadiku cilaynayaa xadiidku asagoo mursal mar yimid marna wuxuu yimid asagoo mawsuul ah haddana wuxuu yimid can ibni mascuudin marna wuxuu yimid can cumara marna wuxuu yimid xadaanii asxaabu rasuulilah marka sheeku taasuu ku daciifiyey idaho ariiqa mursalka iskala saaro meesha lan riwaayada daciifada laa tuasir cala saxiix bannaanka gee saa darteed daraqudna ku ah fi tacliil marka ikhtilaafaadka marka la marayo ikhtilaaf yar buu cillo ka dhigaa baa xataa sallimiy xadiidun saxiixiya oo ka mutasilka uu saxiixiya raqamkana waa idin siiyey idan abu isxaaq xadiidka labada saxaabi waa ka wariyey can cabdimn can cumara iyo can ibni mascuud ama lafdiga xadaanii asxaabu rasuulilaahi ma anfinayo cumar iyo ibni mascuud soo asxaabu rasulilahi maaha isma dayn isdhiidayaan xadaanii asxaabu rasulilah korku kaga qabtay saxaabi nabi maxamed ba xadiidka ii sheegay war la garta wey markaasuu cadeeyey wuxuu hi cumar iyo waxaa weeye ibn mascuud riwaayadka marka saxiixada ah isdiidi min xadiidka saxiix wey وأsلف الصحيiحayn xadثna مسدد بن مسرhد قال xadثna معتمر بن سلaيمان قال سمعتu أbي سلaيمان بن krخان التyمي قال سمعتu أنس بن مالك يقول kاn نبي nabg ilah wxuu aha يقuل ki yidhahda اللهma iني أcuudu bika waxaan kama mangelaya min الcajزi daalka iyo culayska iyo walkasali wahsiga haddii lsraaciyo waa in la kala aado iyo wاljubni fulaynimo inaad fulay biiq oo hakarro aad noqoto iyo walharami gabow gabowgaas su'il kibar bay la mid tahay acuudu bika waxaan kaa mangelaya min fitnat almaxyaa'i wاlmamaati waacuudu bika min cadaabi اlqabr dhowr koor baynu soo marray ducadaas xadaثana almakiy ibn ibrahim min kibaari shuyuukh اlbukhaari qaala xadaثana cabdullahi bn saciid ibn abi hind alfazari saduuq can camr ibn abi camr dhowr koor baynu soo marray sheekhaas maysara baa loo yaqaan abu cuثmaan almadani ثiqaة akhraja lahu jamaca ila anahu rubama wahim can anas bni maliki qaal samictu الnabiya yaquul allahuma inii acuudu bika alla waxaa kaa mangelaya min alhami walbahaarka iyo walxasani tiiraanyada iyo walcajzi daalka iyo noogitaanka iyo walkasali wahsiga iyo waljubni fulaynimada iyo walbukli bakhaylnimada iyo wadalaci dayni daynta culayskeeda daymo badan intii lagugu yeesho inaad qaadi weydo oo saad u kala bixisaba aan weyni yani waa iqal culayska dayntu daynta culays bay leedahay bal nabig wuxu ala sal sl naftiinna daynta ha ku cabsigelinina xoriyaddana ha kaga qaadina markaa deymo lagugu yeesho fara badan nin xora ma tihi naftoodii kaa baxay lagama xalaali karo ilaa daynta laga siiyo xaq buu le rix daynta godka la geyn maayo asagoon xaqigi meesha la dhigin waa in maslaxa iyo eynka lagu dayo idan waa hawl culus aaniyan naftaadii la gudbin mahayo ilalah subxana watacala samaa dunya waa lagu celinaya ilaah deyntaa la bixiyo nafs اlmumini mucallaqaة bidaynihi xataa yuqdaa can aw xataa tuqda can ruuxa muminka naftiisu waxay u xidhan tahay deyntiisii lagu lahaa ilaa laga baxsho waa hawl culus wey nabig xu sal slam ninka naftu ka baxda asagoo saddex beri ka ah khayaano iyo kibir iyo dayn saddexdaa ninka asagoo ka fayow dhintaay jannadiisu waa diyaar wey marka diintu waa hol culus ilaha subxana watala laga maangalo wadalaci deeni diinta culayska ilahu kaa maangalay iyo wakhalabat arijaali raggoo iga adkaada ragaa inay kaa adkaadaan waxaa weeyaan waa hay aad culus wey hay aad culus weeye marka wakhalabat arijaal raggoo inay iga adkaadaan bilquwa aw bilxujati walbayaan baan ilahu kaa maangalaya subxana wa tacala xadaana cabdullahi bn cabdilwahaab alxajabi cabdالlah bn cabdilwahaab alxajabi iqaة imaam قال xdثna khالد بن xاrث bsrun ثقة hbt qال xadثna cبدالرحمن المسعوudي waa mkhتلط ninka asaga waa صحيiح الxadيiث laakiin hadduu kuufi ama basri wax ka wariyaaye xadiikiisu waa صaحيiح اkhtalطa إlا أna riwaayaة الbصriyiin والkuufiyiin canhu صaحيixa sidaa darteed khاalد بن xاrث waa basri عan calقمة بن mrtd an abi rabiic almadani xaabn xajar wuxuu le waa maqbuul laakiin hadalka asaga hayr maqbuul wey maxaa yeelay dahab wuxuu le waa saduuq tirmidina xadiidkiisan wuu taxsiiniyey abu xaatimna wuxuu leeyahay waa saalix alxadiid rawa canhu jamaaca idan in noocaasoo kale a marka ila waa maqbuul waa hayru maqbuul can abi hurayrata qaala kaana min ducaa'i الnabiy nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma kfir la alla ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormariyo min asayi'aadhaddi xumaantii iyo dunuubtan hormarshaday ilah ii dhaaf wamaa akhartu wixii dambeeye aan dib dhagan alla ii dhaaf wamaa asrartu waxaan qariyey yani ilahu dembigii hore iyo ka dambaba ii dhaaf hadduuba dhacaba wamaa asrartu iyo waxaan qarsaday aan dadka ka qariyey yowma aclantu wixii aan muujiyey bannaanka aan keenay wamaana ii dhaaf anta adigu aclam aad iga ogaal badan tahay bihi asaga aniga duruub fara badan oo haddaanan ogeyn aan wadan garanaynin baa jirta oon galay adaa uga ogaal badan waxba usa ku dhaafayn allow kaana ii dhaaf wey anta adigu waxaata almuqadima allah xormariya waalmuahir dibdhiga laa ilaha ila anta xadaثna camr ibn marzuuq alhaza almujaahid qaala abarna shucbat xajaaj can abi isxaaq asabiici can abi alaxwas cawf ibni maalik ibn nadra loo yaqaanaa alkuufi iqa imaam can cabdillaahi ibni mascuud qaala kaana anabiyu yadcuu nabiga ilahi wuxuu ku ducaysan jiray allahuma innii asaluka alhuda alla waxaan ku weydiisanayaa alhuda hanuun baan ku weydiisan iyo toosnaan waalcafaafa dhowrsanaan baan ku weydiisan inaan dhowrsado oon xumaanta ka dhowrsado oon xaaraanta iska dhowro iska ilaaliyo ruux dhowrsan oslaalinaya inaan noqo walhinaa hodantinnimaan ku weydiisan deeq iyo tanaadnina xagga niyada qalbiga qaala albukhaari wuxuu yihi waqaala asxaabuna asxaabtaana asxaabu alxadiid waxay yidhaahdeen can camr ibni marduq ka wariyeen inuu ku daray xadiidka watuqa bukhaari wuxuu leey aniga sheekhayga camr marduuq markaa xadiidka ka warinayey watuqa iguma darin laakiin ragga saaxiibbaday ahaa ee xadiidka camr marduuq ka qaatay wuxuu oogu daray watuqa war muhiimsan weeye allahuma ini asalka alhuda wاlcafaafa wاtuqa wاlghina alla ka cabsi wey sida darteed isagoo xadiidku watuqa wata yuu ku yimi fii muslimi wغayri fii saxix muslim xadaثna bayaan ibn camr abu maxamed alcaabid wa saduuq ninka asaga calى khilaafin fiih qaala xadaثanii yaziid ibn haaruun sheekhu axmed sheekhu axmed akar alriwaayaةa canhu axmed xaafظ ثiqa imaam qaala xadaana jurayri jurayri magaciisa yaa sheegi kara mustafa saciid ibn iyaas baarak allah fiik xadaana aljurayri saciid ibn iyaas iqat imaam xaafid can humamata ibni xasan mukhadran iqat imaam qaala samictu shaykhan baan maqlayo yunaadii ku dhawaaqaya biaclىa sawtihi taabiciga wuxuu leeyahay weliba mukhadramka ah adraka aljaahiliyata walislaam wuxuu leeyahay sheekh baan maqlay oday waayeela ah lo jira heekhu waa waayeel nin waayeela ah waxaan maqa dhawaaqaayo oo bicla sawti weliba dhawaqiisa kii u dheera ku dhawaaqaya oo leh allaahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangelayaa min ashari sharka xaggiisa baan kaa maangelayaa sharkaasoo laa yakhlitu uusan dhahayn shayn waxba sharka saafid ee khullaska ah ee igu dhacaya kaasaan kaa maangalay haddii kale adduunyadu waxaan shar weyn waa yaryahay wax ka soclays buu wataa cidoo dhan baaba ka samaysan ba dhibkaasba laqad khalaqna alinsaana fii kabad inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan adduunkaada mashaqad kaga dhisa laakiin sharka khaaliska een wax dana iigu jirin ee idhibahaya ba ilah kaa maangalay qultu waxaan idhi marka haddaan ahay ninkii ahaa sumaama ibnu xasan man haada shaykh ninkan waayeelka ee ilaahay baryahaya waa kuma qiila waxaa le abudarda saxaabiga abudarda ah wey ninka cuslaa wey xadaثna cabdالlah bn mحamed ibn abi shayba qaala xadaثna abu camir alcaqadi qaala xadaثna israa'iil ibn yunas ibn abi isxaaq aلsabici can majza'ata ibn zahir asulami majza'a ibn zahir asulami waa iqaة kufi rag kalena waad garanaysaan in badan baad soo martay can cabdالlahi bn abi awfa asxaabiga jaliilka ana الnabiya nabiga ilaahay kaana wuxuu a yaquulu kii yidhaahda allahuma طahirnii ilaahu inadiifi imayd maxaa laga maryay rasulka sal yani dunuubta iyo xumaanta biاthalaji yani waa duco rasuulku wuxuu aha makfuur liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama taahar laakiin waa duca loo baahan yaho ilaahay lagu caabudayo adducaa huwa alcibaada biاthalaji ilaahu baraf igu maydh biyo qabow baraf ah iyo walbaraji biyaha yaxayna loo yaqaano yaxniga xab iyo walmaai biyo albaaridi qabow biyo qabow iyo kuwa yaxni a ah iyo kuwo garabka dhagaxa intaba ila u marwey biha yaga kamaa yuahar sida loo nadiifiyo loo mayo loo dhaqo athawbu ah danisu marada wasakda eh, leh min alwaski looga dhaqo marada wasahaysatay marada markay wasakhaysatay la tuuro gabdhaha loo dhigi waa la dhaqin iyadoo nadiifa ah lasoo saari kamaa yuaharu thawb sida loo mayro maradii eh, addanisu wasakda lahaa ama eh, wasakda lahaa min alwaski looga dhaqo wasakh saasuu ilah uga marwo oa iyadoo madow ama gududan ama geyngeyn biyo la geyn saabuun la walan ayadoo cadoo baftay soo baxaysa ilah iga marwo alimaam ibnu taymiya oo nin aad caan ugu ahaa xikamu sharci iyo asrar shariica yaa la weydiye waxaa la yidhi caqliyan biyaha kulol iyo biyaha qabow waxaa wax maydhay og biyaha kulol ee muxuu rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh u leeyahay ilaahu biyo qabow baraf iyo kuwa yaxni oo xab oo cerg ka yimid baradku waa biyahan dhagaxan yararka qururax soo daten barafka waweyn ahayn barafka waaweyn dhagaxaan ahayn yararka daatay qururaxa mar buu taatay nintaey ka daatay kaas shaam aad ugu badan yahay kaasaa loo yaqaanaa baradka xabulkhamaam bayna carabtu yidhahdeen innaguna yanban yani waxaan u inagu waaday nimanka baradka garan waayeen soomaali ahaaneed iyo waxay ku fasireen yaxniga yaxniga waa taqaanaa oo markuu roog midii dee marku bary dhegtiisa caleenta iyo dhegta waxaa saaran biyaa saaran markaas codowrada lugayso lugo dhan bay kaa qoynaya kaas waxa la yahada yaxnin idan kaa maaha baradku laakiin waa dhagaxa kor ka yimaada wey markuu cabar joogu dhaalay biyu noqonaya waxaa la marka seexa nabigu uu yidhi biyo qadow alla ugu mar iyagoo biyu kul ka fican yihin xagga maridda wasakha zuulinteeda wuxuu yidhi markaad ninku hadda miisaamaysa leedihiin biyaha kulul baa wax maydi og kuwa qabuuna waa laga wanaagsan yahay oo markaad ka hadlaysaan waxyaabahan xisiyaadka dharka iyo waxyaabahan biniaadamka iyo basharka laakiin junuubtu waxay leedahay kulayl bay leedahay shayga dembiga ruux markuu gala muslimka wuu kullanaya qalbigiisibaa ingegaya qalbigiisibaa gubanaya waa dab kugu shidan wey karkaas iyo kulaylkaa iyo humraha kugu shidan ee ka yimid junuubta ka yimid waxaa qaroojin kara biyo qarow baa lagu talagalay adoo marka kuullaa oo junuubta ku siraadaysayba oo siraadahay haddii biyo ku lagugu sii qabto ka war wasi kulan isaawoy idan xikmada meesha ku jirta waxaa weyaan dembiga kulaylkiisa iyo macsida kulaylkeeda qarxeeda waxaa qaboojinaya baraf iyo barad iyo biyo qabow saa darteed biyaha qabow waxbay adkeeyaanba meesha biyaha kulow ay wax buraan wax jilciyaan saxiixu idan jirka daciifay iyo tabartii qalbiga gubatay iyo awoodii tagtay waxaa soo celin karaa biyaha qabowba adkayn kara jirka idan quwa iyo saraabana way ku jirtaa qaboojin dabkii ulahaye la qaboojin way ku jirtaa idan xikmadaasu sheg raxmatullah aleh waana xikma mesha ku jirta wey uma yaquul nabig wuxuu odhan jiray intaa markuu yidhahdo allaahuma rabbana rabbiganow laka alxamdu mahad adeeg kuu sugnaatay mila samaa'i cirka muggi oo mahad ah wa mila alardi dhulka muggi oo mahad ah wa mila maa shi'ta min shayin bacdu intaa kadib waxaa doonta muggii wey dhulka muggii baan sheegnay cirka muggiina ilaah waan sheegay kadib intaa waxaa doonta muggii wey carshiga muggii kursiga muggii makhluuqaadko dhan mugod aad badan wamil maa hita waxaa doonta mugida ila aad mahad leedahay oo min hayin shaya bacd intaa kadib wey bacd asamaawaati walard xadaana camr ibn marzuuq qaala ahbarana shucba qaala xadaana haabit ibn aslam albunani can anas ibni malikin annabi kaana nabigu wuxuu ahaa yuktiru kii badiya aad buu u badin jiray an yadcuwa inuu ku ducayso bihda ducaa ducadan buu nabig ku ducaysan jiray allahuma aatina fi dunya xasana w fi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar aayaddii baqara uu nabigu ikhtilaas ku sameeyey salawat اllah waslaam alayh allahuma aatina allow nasii fi dunya adduunka intaanu joogno xasanatan wanaag nasii xagga adduunyada xagga caafimaadka xagga khayraadka xagga cibaadada xasana wa fi اlaakhira aakhira rabbi waxaa nasiisaa xasana waqina allow naga ilaada cadaab الnaar qaala shucbatu wuxuu yidhi <clears throat> fadakartuhu waxaan u sheegay xadiidkii lqataada ibni dacamata sadusi baan u sheegay xadiidkan inaan haabit ka wariyey faqaala wuxuu yidhi marka kataade kaana anasu wuxuu ahaa yadcuu ku ducaysta bihi ducadan anas baa ku ducaysan jiray walam yarfacu kor oo muusan markaa kataada xadiidkii muusan rafcinin shucba wuxuu kuu xadiidkan waxaan u sheegay kataada kataadana in wax ka wariya lagu ogaa anas idan kataada wuxuu yidhi anas anu intaan arki jiray xadiidka kor oo qaadan jiray xata asaga qataada laftiis waxaa ka sugan xadidka inuu rafciye can anaska ka rafciyey ayib marka markaasun ba laga yaabaa inuu ilaaway laga yaaba marka xadidku waa marfuuc can qataada wa can shucba labaduba cibaada ma soconayso qataada la rabaa kitaabkaan ka kac wey hawshaas kitaabkan hasanoo kale soo qaada sheh xuseen si kale meesha iskaga kac xadaثna muسى بن ismاعيل التبulki qاala xadaثna xamaad بن سلمة can isxaaq ibn cabdillahi bn abi alxa can saciid bn yasaar isxaaq ibn cabdillaah ibn abi alxa anas baa adeer u ahaa lanno cabdulahi anas baa walaalaa umu sulayn baa wada dhashay min aaba qiim badan wey can saciid bn yasaar can abi hurayrata iqat imaam kaana nabiyu yaquul nabig wuxuu rajul markuu ducaysanayo allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magan gelayaa min alfaqri faqru diin wey wاlcibaada nebi maxamed axaadiisa wixii faqriga ku soo arooray ilahay u ka magangelayo waa faqrun fi اdiin wاlcibaada wey ayib saasuu leeyahay ninka loo yaqaan ibn qayim raxmat ullah caleyh allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alfaqri faqiirnimaan kaa magan saboolnimo xagga diinta ah oo maalinkii qiyaamo aan la imaado wax yar meesha khayrkay ay la imaanayaan jibaal min alxasanaat qowyo dhan iyo buuro dhanoo xasanaad iyo khayraad ah ilahi waxaa kaa maangalay walqilati yaraan baan kaa maangalay il qilat alacmaal waxaa weyaan qilat alacwaan dadku ku kaalmayn lahaa ciidankii iyo muslimiintii fara badnaa ayib waxaan kaa maangalay weye iyo wadillati dulinimo inaad noqoto ruux daliil oo xaqiira lada naas ay ku xaqiraan waa cudur ilahi laga magaay subxana wa tacaala ayib camal yaraanta iyo khayr yaraanta iyo acwaan yaraanta iyo dadka ku kaalmaynaya inay kugu yaraada laftooda waxaa weyaan maa oga baahnay inaad toban kun maanta aad dagaal geliso toban wiil hesiso culays ma ah idan laftarkeeda waa laga mangelaya wixii qila ama faqriga ku soo aroray fii nabi maxamed ilah ka maangoo dhan bul maqayim bilistiqra waxaan ka ogaano inuu yahay qilaة اlacmaal wاlfaqr fi اlxasanaat wa bika alla waxaan kaa maangelayaa an adlima dadka inaan dulmiyo anuu aan xadgudub la imaado aw amase udlama la idulmiyo inaan anagu wax dulmiyo ilah waa kaa maangalay oo gacantayda ilah ilaali wey ummaddana iyo saygu xadgudub rabbi iga ilaali intuba adaa maamulee xadaثna mxamed ibn abi bakr ibn caliy ibn caطاء abu cabdالlahi ثiqة qaala xadaثna muctamir ibn sulayman can leyt ibn abi sulaym leyt ibn abi sulaym maxaa ka tirahdeen iqa msana ضaciif mar kore waa la aamusa kadib baa la fowdabada sooma leyfna waslem waa daciif daciifkiisu mxuu aha ikhtalata isku darmaday kadib baa la kala garan waaya xadiidkiisii hore iyo kiisii dambeeyey baa la kala garan waaya faturika xadiiuhu can haabit bni cajlaan saduuq aw iqat imaan can abi cabdiraxmaan alqaasim bn cabdiraxmaan magaciisa loo yaqaana ashaami saduuq can abi umaamata suday bn cajlaan qaala kuna cinda اnabiy nabi maxamed baanu la joognay maalin maalmaha ka mida ah. fadacaa biducaaءin kaiir duca aad u dheeroo fara badan bu nabig ku ducaystay laanaxfadu aanan xifdinayn duca dheeroo fara badan oon qaban weynay buu nabig ku ducaystay faqulna waxaanu ku nidhi dacawta nabiga maxamedo maanta waxaad ku ducaysatay biducaain duco laa naxfadu aanan xifdigi karin xaggana aan qaban weyn ee eh, maxay ahayd wey nagu celi wey macnuhu faqaala wuxuu nabigu sa unabikum waxaa idiin sheegahaya bishayin shay baan idiin sheegay yajmacu idin ururinaya daalika ducada aan sheegay kullihii dhammaanteen lakum idinka wixii aan daldaloo dhan waxaan sheegoo dhanba ducada idin ururin baa siinhaya waa maxay allahuma inaa nasaluka ku ducaysa alla waxaan ku weydiisanaynaa mima sa'alaka nabiyuka maxamed nabiga maxamed wuxuu ku weydiistay wanastaciiduka waxaan kaa maangelaynaa mima stacaadaka wuxuu kaa maangalay minhu xaggiisa nabiyuka maxamed allaahuma anta almustacaan alla wadaa lagu kaalmaystaa wey kaalmada waa xaggaada calayka albalaaq gaadhsiintaada ku saaranta ruuxuu dantuu leeyahay muraad si gaadhsiiso alla wadaa iskale wey allawna gaarhsiin muraadkaanaga wey laa xawla walaa quwata ila billah aw kamaa qaal daciifun wey xadiidku tirmidina waa taxsiniyaa ayib xadaana yaxya ibnu bukayr yaxya ibnu bukayr waxaa weyaan yaxya ibnu cabdillah baa loo yaqaana magaciisa yaxya ibnu cabdillah ibnu bukayr lakin saasuu ku yimaada waa iqatun fi lleys almakhzuumi ila ana simaacahu can maalikin fiihi khilaaf xadaثna leyt ibn sacd can yaziid ibn اlhaad yaziid ibn cabdilah bn usamat bn اlhaad can camr bn شhucayb can abi can jaddi qaala samictu الnabiya nabiga ilah baa maqlayo yaquul allahuma ini acuudu bika alla waxaa kaa maangelayaa min fitnaة اlmasiix الdajaal وacuudu bika waxaa kaa maangelaya min fitnaة الnaar hada biاllahi atwfiiq